alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna wafir lana waliwaalidiina walilmuminiina walmuminaat waxaa inoogu dambeeyey maqtaca yar inoogu dambeeyey ayaa waxaa jira xoogaa kollay yar ishkaala faida kana khawfuhu min alkhaطأi binafyi ictiqaadi alwaciidi muqaabala bikhawfihi min alkhaطأi fi cadami hada اlictiqaad baqiya daliilu muujibu liictiqaadihi wاlnajaatu alxaasilatu fi ictiqaadihi daliilayni saalimayni can ilmucaarid marka xoogaa waxaad moodaa kolley inaanu aad waadix u ahayn nafyigu hadduu ka maqnaan lahaa macnuhu wuxuu noqon lahaa awdax marka kolley berigii hore aan kitaabka xoogaa laqbeeyey oo wakhti badan hadda laga joogo dhowr iyo toban sano inay intaasi markaa ziyaado tahay baan maray marka waxa biictiqaadi saxdu ay tahay sidaa marka loo fasiro macnuhu waa waadix nusakh kolle makhduudoo kolle aynu haynaana ma jiro aan raajacay in la helayo nuskho nafyigaa ka maran laakiin laba mid bay ku fiican tahay ama nafyigu inuu ku jiro oo xaggan dambe fii cadami nafyi hada alictiqaad ay noqoto xagga dambe nafyi galo ama xogga hore inuu nafyigu ka maqan yahiy labadaa mid walba macnuhu waxay noqonayaan eh, mid waadixa buu noqonaya marka nafyiga aynu ka tagno wuxuu noqonayaa faida kaana khawfuhu min alkhata'i biictiqaadi alwaciidi markuu ahaaday baqashada uu ka baqanayo inuu ku gefa ka baqaayo biictiqaadi alwaciidi waciidka rumaynta uu rumaynaayo oo ictiqaadinayo inuu ku gefo baqashada uu ka baqanayaa muqaabalan markuu ahaaday mid laga horgeeyo oo laga hor keeno bikhawfihi baqashada uu ka baqanaayo min alkhata'i gefka uu ku gefaayo fii cadami hada alictiqaad ictiqaadkan in la waayey inuu ictiqaadiyo ictiqaadka in la waayey labadaba inuu ku gefo marka layska hor keeno dee tacaaradaa fatasaaqataa labadii waa iscaarideen waa isla dhaceen baqiya daliilu muujibu lictiqaadihi wuxuu markaa baaqi noqonayaa soo hadhayaa daliilkii keensanayey ictiqaadkiisa waciidka ila ictiqaadiye keensanayey waalnajaatu alxaasilatu fii ictiqaadihi iyo nabadgelyada ku xasilaysa ictiqaadka la ictiqaadiyo ila naskaa ku soo aroray waciidkee sida naska ku soo aroray waa ka salaamo badantay saa naska ku soo aroorey mar labaadkana wuxuu ku xambaarayaa ictiqaadka uu ciidka ictiqaadsan yahy inuu aad uga dheeraado oo ficilka lafteedu iska ilaaliyo dembigaas ayay taasna ku xambaaraysa labada mid walba najaad baa ka iman karaa marka daliilkii keensanayay ictiqaadka iyo nabadgelyadii ka dhalanaysay ictiqaadka ka dhalanaysay ayaa soo hadhaya labadaasaa soo hadhaya daliilayni xaalay laba daliil yihiin bay soo hadhayaan xaalay laba daliil yihiin bay soo hadhayaan labadaa daliiloo saalimayni cani ilmucaarid wax ka hor yimaada ka maran marka saa loo laqbeeyo nafyiga la xadfo macnuu wuxuu noqonayaa awdax xagga dambe hadduu nafyi ku jiri lahaana oo cadam iyo nafyi labaduba kulmi lahaayeenna waxay noqon lahayd yani nafyu nafyi ihbaatun xagga dambe ictiqaad ka xasili lahaa xaggana ictiqaadku waa ka maqnaan lahaa cadamkii haddii nafyi ka daba dhici lahaa way noqon lahayd fii cadami nafyi hada alictiqaad nafyigii wuxuu faa'idaynaya nafyi cadamkiina wuxuu faa'idaynaya macna nafyi nafyu nafyi ihbaatun hadal la nafye haddii la sii nafye wuxuu noqonayaa ihbaat buu noqonaya marka saasuu markaana noqon lahaa mid waxa weye macnihiis waadix ku yahay sidan hadda inoo qoran waxay u baahan tahay yacni waxa weeye in marka xoogaa rakaakaad mooddaa inay ku yaro jirto oo xoogaa yaro adagtahay tacbiirku marka waa in lagu awilaa hadal ictiqaad in laga tilmaamayo ictiqaadka nafyulictiqaadka la ictiqaadinayo haddii lahay ictiqaadka waxaa looga jeedaa fii cadami hada lictiqaad ictiqaadka in la waaye ictiqaadka la waayana waa maxay waxa weeye waa nafyu ictiqaad ilwaciid baa la waaya marka calaa kulli xaal labadaasi markay kulmaan waxay noqonaysaa waxaa soo hadhaaya daliilkii keensanayey in la ictiqaadiyo ee nabadgelyadii ictiqaadka ka dhalanaysay iyaga oo laba daliil ah ayaa markaas soo haray marka sidaa marka la yidhahdo waxay noqonaysaa macnuhu inuu xoogaa roonanayo marka markan kale oo sida inoo qoran la tilmaamo waa in la yidhahda hada alictiqaad waxaa laga tilmaamayaa ictiqaadu nafyi ictiqaadi alwaciid aga waa ta'wiil waa ictiqaadka la ictiqaadinayo waciidku inaanu jirin la ictiqaadinayo oo la yidhahdo asha alictiqaad ayaa idaafadii ka naa'ibaa calaa ra'yi alkuufiyiin marka waxay ka dhigan tahay fii cadami ictiqaadi nafyi ictiqaadi lwaciid yacani waciidka in la ictiqaadiyo diidmada la diidaayo in la waayey marka nafyu nafyi ihbaatun waxay ka dhigan tahay markaa haddii in waxa weeye la ictiqaadin waaye la waayey waxay noqonaysaa in la ictiqaadiye in la helay in la ictiqaadin waayey haddii la waayey ya nafyu nafyi ihbaatun waxay noqonaysaa ictiqaadkii markaa in la helay ictiqaadkii markaa xaasil yahay laakiin sida ugu fiican waa sida hore oo ah markaa nafyigaasi inuu dheeraad yahay waana dhici kartaa nusakha makhduudka ah haddii la heli lahaa nusho ka madhan in la heli lahaa ayaa laga yaabaa waagii hore kolley aan akhriyeyna kitaabka waxaan ku calaamadsaday in marka waxa ay eraygaasi dheeraad yahay oo aanu sawaab ahayn nuskhada ku sugan yahay saasaan kolley maray waxaan ku qortay asawaab min alkhatai biictiqaadi ilwaciid waa yahay sheikhu waxau uhi raximah allah walaysa liqaa'ilin an yaquula cadamu daliili qaciyi cala alwaciidi daliilun calaa cadamih uma sugna liqaa'ilin mid yidhaahda uma sugna an yaquula inuu yidhaahdaa uma sugna ay qowluhu cadamu daliili qaciyi daliilka qaciga waayitaanka la waayey oo cala alwaciidi waciidka loo waayey daliil qaciya daliil waciidka in la waayaa haa daliilun calaa cadamih wuxuu u daliil yahay inaan u jirin mar haddaan waciidka loo haynin daliil qaciya dee daliilkaas maba jiraba wax waciidkii ku tusiya maba jiraan sidaa inay cidi tidhaahdaa uma furna oo uma bannaana ka cadami alkhabari almutawaatiri cala alqira'aati azaa'idati calaa maa fi lmusxaf inuu yidhaahdo mar haddii daliil qaciya waciidka loo waayey waciidku daliil male daliil ma leh ka cadami alkhabari almutawaatiri sida khabar mutawaatira in la waayay oo kale cala alqiraa'aati azaa'idati calaa maa fi lmusxaf qiraa'aadka ka dheeraadka ah inta musxafka ku sugan qiraa'aadka ka ziyaadada ah oo xataa ixtimaalan aan ku waafiqi karin tawaaturkooda in la waayaa waxay ku tusinaysaa qiraa'adaasi qiraa'o saxiixoo jirta inayn ahayn oo qur'aannimo loo akhrin karo inayn ahayn marka khabarkii tawaaturka haddii loo waayo qiraa'adkii zaa'idka ahaa ee ka dheeraadka ahaa calaa maa fi lmusxaf siday daliil ugu ahayd qur'aan inaynay ahayn daliil qadciya in loo waayo markaa waciidkana ay tahay mid ku tusinaysa inayn markaa jirin daliil waciidkaasi leeyahy inaanu jirin way hadduu jiri lahaa waa tawaatur laha kulaha sidaa in cidi tidhaahdaa mid u bannaan maa sababtuna waxay tahay dee qur'aankii tawaatur baa loo shartiyaa sida markaa culammada badankooda ay tilmaamaan laakiin waciid inuu soo arooro waa xukum axkaamta ka mida tawatur looma shardiyo marka halkaasay ku kala duwan yihin waaye wuu ka jawaabayaa sheikhu lianna cadama daliili laa yadullu calaa cadami almadluuli calayh waxaan sidaa loo odhan karin daliil in la waayaa kuma tusinaayo madluulkii in la waayo wuxuu ku tusinaya in la waayo yani daliil haddii la waayo macnaheedu ma aha masaladaasi waxa weyaan ma jirto masaladaas waxaa dhici karta dee in daliilka adigu aad weyday laakiin khayrkaa inuu hayo ya ta kale madluulka ama xukunkaas dee waxaa lagu ogaadaa keliya ma aha inuu markaa waxaa qaci yahay inuu qaci yahay keliya laguma ogaado waayahay lianna cadama adaliil laa yadullu calaa cadami almadluuli calayh sababtu waxay tahay daliil in la waaya kuma tusinaayo macnaha daliilkaasi sheegi lahaa oo mas'alada ah inaynay markaa jirin ama xukunkaasi aanu jirin waman qataca binafyi shayin min alumuuri alcilmiyati licadami daliil qaatic cala wujuudiha kama huwa ariiqatu taa'ifatin min almutakalimiina fahuwa mukhti'un khata'an bayiina ku kastoo qaciya ama gooya ama jasmiya binafyi shayin shay in la nafyinaayo la diidaayo qaciya shaygaasoo min alumuuri alcilmiya umuurta cilmiga la aqoonsanayo ka mid a nafyigu qaciyo wuxuuhi waxaasi ma jiraan wuxuu nafyigaa u qaciyey licadami daliil qaatic daliil qaatica inaan loo hayn daraaddeed oo u daliil ah calaa wujuudiha jiritaankeeda kamaa huwa ariiqatu taa'ifati min almutakalimiin sida taasi ay u tahay koox markaa waddadood mutakalimiinta ka mida shaygay markaa daliil u waayaanoo umuurta cilmiga ah ka midaba inay yidhaahdaan ma jiro fa huwa mukhti'un khata'an bayina kaasi waa mid gefsan gef cad buu gefsan yahay laakiin idaa calimna ana wujuuda shay mustalzimun liwujuudi daliil ha yeeshee markaynu ogaanno anna wujuuda shay jiritaanka shay jiraa mustalzimun inuu laasimsanayo keensanaayo liwujuudi daliil daliil inuu jiro inuu laasimsanayo keensanayo oo calimna aynu ogaanno cadama daliil daliil inaanu jirinna aanu ogaanno qatacna bicadami shay lmustalzim waxaanu qatcinaynaa oo goynaynaa shaygii markaa laasimsanayay inaan lahayn shaygu marka waxa weeye qatacna bicadami shayi almustalzim shaygu laasimsanayay inaynaan markaa haynin aanu jirin lianna cadam alaazimi daliilun calaa cadami almalzuum waayo laazimka in la waayaa wuxuu ku tusinayaa shaygu ka laazimayen inuu jirin shaygu ka laazimayen inuu jirin waqad calimna ana adawaaciya mutawafiratu cala naqli kitaab illahi caza wajalla wadiinih waxaynu ogsoonnahay xaqiiqe waxaynu ognahay in waxyaalaha keensanayee sababayaa ay fara badan tahay calaa naqli kitaabi illahi caza wajal kitaabka ilaahay raritaanka lasoo rarayo lasoo naqlinaayo iyo wa diinihi diinta ilaahay naqliga lasoo naqlinayo oo lasoo guurinayo oo qoloba qolo ka soo guurinayso qoloba qolo ka soo naqlinayso qoloba qolo ka qaadanayso inay markaa dawaacida keensanaysaa inay fara badan dawaacidu mar hadday badan tahayna waxaa ka imanaysa aad in markaa loo daneeyo aad loo weriyo aad loo soo naqliyo aad loo soo qaato marka saa la sameeyana waxaa badanaysa cidda soo naqlisay soo werisay ayaa markaa badanaysa marka waxaa ka dhalanaysa tawaatur dawaacida mutawafiradaba ay ka imanaysaa tawaaturka sababaysa wa annahu laa yajuusu cala alummati kitmaanu maa yuxtaaju ilaa naqlihi xaajatan caama waxaynu kala ognahay inaanay ummadda u bannaanayn kitmaanu maa kii in la qariyaa yuxtaaju ilaa naqlihi loo baahan yahay naqliga lasoo naqlinaya oo lasoo raraayo loo baahan yahay xaajatan caama baahi caama loo baahan yahay ummaddu si guud waxay ugu baahan tahay cid gaara aan ku xidhnayn waxa weeye marka baahida ay u wada qabtaa aad iyo aad ay u badan tahay waxay keensanaysaa in markaa aada loo soo noqliyo umaduna ma qarin karto falamaa lam yunqal markaan la soo rarin naqlan caaman naqli guud aan la soo rarin si caama ah loo soo guurinayo oo fara badan salaatun saadisa salaad lixaad oo faralah walaa suuratun ukhra iyo suurad kale oo inta qur'aanka musxafka ku sugan ka dheeraada iyo suurad kale oo inta musxafka ku sugan ka dheeraada mar haddaan la soo rarin oo ummadda wax sheegay aan lahayn carabteeda iyo cajamteedaba ahlu soo naqliyay xataa aanu jirin calimnaa yaqiinan waxaynu ogaanaynaa yaqiin ahaan ku ogaanaynaa yaqiin cadama dalik kaasi inaanu jirin baan ogaanana wa baabulwaciidi laysa min hada albaab baabulwaciidkuna noocaa kama mid aha baabulwaciidku ma noocaa kama mid aho dawaacidu ma keensanayso inuu markaa waxa aad loo soo naqliyo naqli caam ah ummadduna baahi badan marka uma wada qabto yacnii haalibka ummadda waxaa ku filan shaygaasi waa xaaraana ka dheeraada markuu ogaado inay xaaraan tahay waa ka fogaanayaa dheeraanshaha xaaraanta uu ka dheeraanayaana kuma xidhna inuu ogsoon yahay waciidka khaaska caynka ee caynkaas inuu leeyahy waana ku badbaadayaa fogaanta uu ka fogaaday marka xaaje ziyaado uu qabaa waciidka inuu ogaado ma jirto laa shaka inay kamaal tahay oo dhammaystiran tahay laakiin baahidii caam ahaan loogu baahnaa lama mid aha tan markaa kuma sugna wa baab alwaciidi laysa min hada albaab fa inahu laa yajibu fi kulli waciidin calaa ficlin an yunqala naqlan mutawaatiran sababtu waxay tahay waajib ma aha ama laazim ma aha waciid kasta oo ficil markaa waxa weeye loo goodiyaayo cidda samaysay an yunqala naqlan mutawaatiran in lasoo raro naqli mutawaatira miday daruuri tahay ama laazim tahay maaha kama laa yajibu dalika fii xukmi dalika alficli sidaynay taasi u waajib ahayn in naqli caama mutawaatira lasoo raraa fii xukmi dalika alficli ficilka xukunkiisa ficilku inuu xaaraan yahay dee naqli mutawaatira uma baahno axaad baa lagu soo naqlin karaa marka miday marka lagama maarmaan u tahay ilaaba ilaa in waxa weeye marka ariiq marka qaciya in lagu ogaado ama tawaatura lagu ogaadaa ma aha sidii xukunkii taxriimkaba aaxaad loogu ogaan karo ayaa waciidkana loogu ogaan karaa aaxaadka midna daruuri ma aha tawaaturka waxay noo sheegeen inay laazim ahayn waciidka ficil loo goodiyaayo cidda samaysay naqli mutawaatira in la soo naqliyaa inayna laazim ahayn sidayn laazim u ahayn ama waajib u ahayn fii xukmi dalika alficli ay fii naqli xukmi dalika alficli ficilkan xukunkiisa naqliga lasoo rarayaba sidaan tawaatur loogu shardin ayaa waciidka ficilkaasi leeyahay ayaa waciidka ficilkaa ka dhalanaya in tawaatur lagu soo in tawaatur lagu soo rara ayna shardi ahayn ficilkaa waciidka ka dhalanaya in tawaatur lagu soo raraa ayna shardi ahayn fahabata ana alaxaadiisa almutadaminata lilwaciidi yajibu alcamalu biha fii muqtadaaha waxaa sugnaaday in axaadiista koobsanaysa waciidka yajibu alcamalu biha ay waajib tahay in lagu camal falaa fii muqtadaaha waxay keensanaysaa in loogu camal falaa inay waajib tahay biictiqaadi ana facila dalika alficli mutawacadun bidalika alwaciidi waxay keensanaysaa waxaa loogu camal falayaa hee biictiqaadi ana faacila dalika alficli ficilkaa cidda samaysay ictiqaadka loo ictiqaadinaayo inuu yahay mutawacadun mid loogu goodiyey bidalika alwaciidi waciidkan loogu goodiyey waciidkaan loogu goodiyey laakin luxuuqu lwaciidi bihi mutawaqifun calaa shuruutin walahu mawaanic ha yeeshee waciidku isaga inuu haleelaa faacilka ficilka sameeyey xaaraanta ku dhacay mutawaqifun wuxuu ku xidhan yahay calaa shuruutin shardiyaal buu ku xidhan yahay yani ficilka la xaaraantinimeeye ku dhacaan u ujeedaa waxaa dhici karta qofku markaa dee isagu dembi inayna ku ahayn oo aanu ogeyn ama wax la mida ayaa dhici karta waayah waciidku inuu haleelaa isaga faacilka ficilkaa sameeyey mutawaqifun wuxuu ku xidhan yahay calaa shuruudin shartiyaal buu ku xidhan yahy walahu mawaanic mawaanicna waa leeyihi sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa masaladii buu aada uga hadlayaa ku saabsanayd waciidka nusuusta ku soo arooray nusuusta aaxaadka ah ama axaadiista aaxaadka ku soo aroortay sida xukunka Eh, looga aqbalayo eh, waa waajib iyo waa xaaraan iyo wax la mida looga qaadanayo xukma almas'ala sida looga qaadanayo ayaa waxa weeye arrinka qeybiga ku tacalluqana oo ku saabsan waciidka khaaskaee ka dhalanaya ficilka shayga muxaramka ah ka tartiibsamaya ama ka sababoobaya in laga qaataana ay laazim u tahay dariiqada cidda kale reebaysa oo odhanaysa waxaanu ka qaadanaynaa ficilku inuu xaaraan yahay bes laakiin waciidka ficilka ka dhalanaya ka qaadan mayno ayuu sheikhu wuxuu tadliilinayaa wuxuu caddaynayaa in dariiqadaasi ayna sax ahayn saxduna ay tahay labadaba in laga qaato labadabana xadiisku waa ku tusiyey labadaba xadiisku waa ku tusiyey labadabana waa laba xukum oo midna waxa weye waa xukunkii taxriimka midna waa taxriimka wixii ka sababo oo ka dhalanayay oo cuquubad ah horena wuxuu kugu soo sheegay kolleyba hadduu shaygu xaaraan yahay cuquuba inay ka imanayso marka la garto markaa shaygaasi inuu xaaraan yahay ciqaabi inay ka dhalanayso in la gartana inay tahay lagama maarmaan saas inay tahay laakiin cuquubadiiba marna waxay tahay cuquuba waa cuquuba mucayana mar waa cuquuba markaa mujmalo oo duuduubanoo nooceedu aanu cayinnayn laakiin la garanaayo kolleyba hadduu xaaraan yahay in ciqaabi ka imanayso waynagii sheegnay marka xaaraanta la tacriifinayo waxaa lagu tacriifiyaa tacriifka rasmiga ah in la yidhahdo maa yuthaabu taarikuhu imtisaalan wayastaxiqu faaciluhu alciqaaba waa wixii marka la ajar siiyo ka ka taga imtisaal daraaddiina uga taga amar qaadasho amarka fulinaayo daraaddeed uga taga in marka waxa la sawaabinayo la ajar siinayo wayastaxiqu faaciluhu alciqaaba una mutaysanaya ka sameeya ciqaab mutaysanaya marka waciid kollayba waa la ictiqaadsan yahay lakiin waciidkiiba marna mujmal ah marna mucayana ah. ya marka waciidkii mujmalka aad u ictiqaadi lahayd ayuunbaa xadiidkan uu ku cayimay tacyiinan nooca uu yahay ya dee kollayba laakiin waciid waad ictiqaadsantahay shayga xaaraannimo haddaad ka qabto waayo shaygu hadduu dembi yahay dee cuquuba waa ka imanaysaa fi ljumla lakiin cuquubadii marna waxay noqotaa mujmala marna waxay noqotaa maxay mucayana ta mucayanadaana xadiis baa dacayimaya daliil baa cayimaya daliilka cayimaya mar wuxuu noqonaya mutawaatir marna wuxuu noqonaya aaxaad daruurina ma aha daliilka cayimaya inuu noqdo ilaaba ilaa mutawaatir sheekhu haddaba wuxuu inoo sheegay halkan ruux ma odhan karo daliil qaciya haddii waciidka loo waayey waxay ku tusinaysaa waciidkaasi inaanu jirin sida qiraa'aadka mutawaatirka aba ah haddii la waayo ee dheeraadka ka ah inta musxafka ku sugan tawaaturkooda haddii la waayo la qacinaayo qiraa'aadkaasi inaynu jirin oo qur'aannimo aan loo akhrin karin qur'aannimo inay u sugnayn shaadda waa tahay oo dee iyadoo shaaddo abaa la soo qaadan karaa carabiye laga daliishan karaa laysku ysku hayaa xukunma laga qaadan karaa mise lagama qaadan karo laakiin waxaan ka hadlaynaa qur'aannimadoodu inaynay sugnayn oo qur'aannimo loo akhrin karin saan taasi u dhici karin baan tan kalena u dhici karin ruux ma odhan karo intuu uga qiyaasto qiraa'aadka qur'aanka oo qiyaaskaa dhab ku siiyo sheekhu waa ka jawaabaya wuxuu leeyahay sababtu waxay tahay daliil inuu waayaa ku tusin maayo madluulkii inuu waayo khaasatan de wixii marka waxaan loo shardin e, tawaatur loo shardin uu kuu caddayn doonaa marka dambe lakiin marka hore waxaad ogaataa mas'ala daliil weydi daliilku inuu waayo ma waxay sheegaysaa in masaladaasi aynay jirin masaladaasi inayna jirin miyay sheegaysa waxay dhici kartaa bacdi dadka ka midii masale adilla fara badan leh in iyagu daliilka waayaan marka cadamu daliil laa yastalzim cadam almadluul marka waxa weye fii bacdi alaxyaan ba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan masalada caynkaasa looma hayo laa aayad qur'aanan loo hayn walaa xadiis saxiixaan loo hayn haddii labada midnaba loo waayo macnaheedu ma aha masaladaas waxba kama jiraan waxaa dhici karta dee daliil kale in leedahay ya wuxuu noqon karaa daliilku ijmaac wuxuu noqon karaa daliilku qiyaas waxay mar ka cabiraan culamada qaarkood cadamu daliili almucayani laa yastalzimu cadama almadluul daliil mucayana in la waayaa madluulkii in la waayaa ka dhalan mayso masalada wax alla wax xadiisaan u haya ma jiro waxay ka dhigan tahay daliil mucayana waayo adiladuma waxay ku kooban tahay xadiis ya iyaday dhici karta waxaad adigu weydo in khayrkaa helaan aynay ka dhalanayn dee haddii aan waayin maba jirtaba ya waxaa laga yaabaa oo marar badan dhacdaa culammada qaarkood inay masaladaa dee uma hayo xadiis ah ya laa aclamu lahu xadiisan dee keyrkii baa laga yaabaa inay yidhahdaan waa u haynaa man calima xujatun calaa man lam yaclam waida lam tara ilhilaala fasallim liunaasin ra'ahu bilabsaari waa yahay daliilkii mucayankaa in la waayaa kama dhalanayso madluulkii in la waayey masalan waxaad tidhi masaladaas wax xadiisa uma hayo kaba soo qaad inaan xadiis jirin waxay sheegaysaa masaladu inaynu jirin maya waxaa dhici karta daliil kale inuu jiro oo aan de xadiis ba ahayn waxaad tidhi qur'aan iyo xadiis toonna uma hayo masaladaas laa aayad baanu hayn walaa xadiis baanu hayn waxay sheegaysaa waxa wey iska furantaho waxba kama jiraan ma jirto miya maya cala sabiil mithaal masaaisha qaarkood bay ahlucilmigu waxay yidhaahdaan wax xadiisoo ku asaxay ma jiro iminka masaa'isha ku saabsan tahaarada nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almaau tahuurun laa yunajisuhu shay biyuhu waa taahir wax taahirinaya wax nijaaseeyana ma jiraan waa taahir wax taahirinaya yani waa mutahir laa yunajisu shay wa caam ziyaadaa jirta riwaayaadka qaar ku soo aroortay oo ka soo reebaysa wixii saddexda sifo mid isbedelaan oo najaasa beddesho mooyaane wixii markaa midabkiisa ama urtiisa ama dhadhankiisa najaasa ay beddesho mooyaane xadiisku asalahaan waa saxiix laakiin siyaadada istisnaaga ah culammadu waxay dhan waa daciifa lam tasixa can inabiy sala allahu alay slam nebiga kama asixin marka xadiisnimo aynana u sugnayn ma waxay sheegaysaa sax ma aha masaladu maya masaladu waa sax waana laga reebayaa intaas waayo culammadoo dhan baa ku ijmaacsan ijmaacuna waa xuja sharciya marka qadarka inaan xadiis lagu haynin sheegi mayso inaan masaladu sax ahayn marka waxaa la odhanayaa biyii hadday isbedelaan oo najaaso isku bedelaan oo saddexdaa sifa mid ahaan ay isbedesho ama saddexduba ay isbedelaan najaasana ay dooriso beddesho iyadoo waxay noqonaysaa eh, inay nijaasoobeen saasay noqonaysaa wuxuu uhi daliilka in la waayaa ku tusin maayo madluulka in la waayo ka shay nafyigiisa qacinaya odhanaayo waxaasi ma jiro umuurta cilmiga ah ka mid a daliil qaatica inaan loo hayn daraaddii u qadcinaya u jirin waa gafsan yahay waa qaldan yahay arrin cilmiya oo bimacnaa la aqoonsanayo sidaa waciidkoo kale ayuu shay daliiloo qaatica u waayey si qaciya miyuu isaga nafin karaa maya wakada marka umuuraha ictiqaadiga ah dee bacdi ka a ku soo arooray axaadiis axaada axaadiista axaada markay ku yimaadeen camalfalkii axaadiista axaadka lagu camalfalayay ka mid tahay inay caqiidada xaggeedana loogu camal falo markay culamadu leeyihin waa lagu camalfalaya ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ictiqaadan wa camalan mid walba in loogu camalfalayo hadduu xukum cilmi ah oo ictiqaadiya uu sheego waa lagu camal falayaa xadiiskii aaxaadka ahaa sida waxaweye arrin camaliya hadduu sheego loogu camalfalayo camal camalfalkii bay ka mid tahay umuurta cilmigaana in axaadiista axaadka ku so la aqbalo waayo tafaasiisha umuurta ictiqaadka daqaa'iqdooda de wax badan baa la helaya oo axaadiista axaada lagu soo naqliyay wax badan baa la helaya malaa'igta u imanaysa ruuxay wax weydiinaysa laba malak inay yihiin axaadiis saxiixa lagu hayaa qabriga ugu imanaysa xadiis saxiix ayaa lagu hayaa laakiin munkar iyo nakiir in la kala yidhaahdo xadiis baa loo hayaa ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen waana dhici kartaa bacdi inay tasxiixiyaan lama aqbalayo miya ma waa la aqbalaya waa la aqbalaya xawdka asal ahaan waxaa ku soo aroortay aayadduna waa sheegaysaa kawharka axaadiistana waa ku soo aroortay axaadiis badan laakiin tafaasiisha umuuraha qaarkood waa dhici kartaa in marka waxa weeye arrin bacdulaxaadiis la gaar noqoto inay masalan oo kale nebi kasta inuu xawd leeyahay axaadiis qawi oo saxiixa uma hayno xadiis culamada qaarkood ay isku quweeyeen oo culamada qaar ay taxsiiniyeen baa jira oo sheegaya likulli nabiyin xawd likulli nabiyin xawd marka umuuraha cilmiga calaa kulli xaal laftooda waa lagu aqbalaya hadday sugnaadaan axaadiistii axaadka waa lagu aqbalaya maaha daliil qaatica ah haddaan waayo waxaan qatcinayaa inayna jirin yacni marka insaan la odhanayo maaha waa arrin aan sax ahayn wuxuu haddaba markaa sheegayaa masalada ku saabsan laasimka iyo malsuumku inay isku xidhan yihiin laakiin hadda tan dee waxaa udhaxaysaa qayb baa udhexaysa imika daliil mucayana hadduu yahay oo kale daliil muayan laa ystalzim adaliil e, mucayan laa yastalzim cadam almadluul e, cadam daliil mucayan laa yastalzim cadam almadluul daliil mucayana in la waayaa keensan maayo madluulkii in la waayo macnihii uu keensanay in la waayo e, kama dhalanayso taasi miday ka imanayso ma aha masaa'isha qaarkood waxay noqon karaan masaa'il adilo badan haddii daliilkaa waa la waayey dee adilo kalea jiri karta adilo kale ayaa jiri karta oo kale culammada waqtiyada qaarkood markay la doodayaan qolyaha sifaadka wax badan oo ka mida awilaya oo daahirkooda ka leexinaya oo aan sifadii sugayn siday naska ugu soo aroortay ayaa iyagu waxay ku doodaan qolyahaasi inay yidhaahdaan caqligu kuma tusin sifadan in la sugo laa yadullu calayhi alcaql caqligu ku tusin maayo waxay culamadu kaga jawaabeen oo haddaan caqligu ku tusinayn waxay keensanaysaa inayna jirin waayo caqligu waa daliil min aladilla waa daliil mucayana adilada dhammaanteedna caqliga kuma koobna markaasay kaga jawaabaan cadamu daliil mucayani laa yastalzimu cadama almadluul daliilka mucayankaa in la waayaa ee gaarka ah keensan maayo madluulkii in la waayo daliilka caqliga haddii loo waayey de kayrkii baa loo helo daliilkii sharcigaa loo helay daliil samci baa loo helay hangaraaraclu keliya uma dhitiyo inaad daliilka caqligaa la waayaa keensan maayo in daliil bal loo waayo iyadoo keensanayma marka daliilka qacigina waa qayb dee daliilkii ka mid a kulal adilla ma aha qadcigii in la waayaa inaanu jirin keeni mayso daliilka qadciga wuxuu ka dhiganya daliilkii mucayankaabuu ka dhiganya ya taasuu ka dhiganya kadib wuxuu inoo sheegayaa halka lagu shabbahaayo qiraa'aadkii mutawaatirka in la waayey qur-aan ka dheeraada inaan lahaynin siday u keensanaysay lama mid aha tani way farqa dhexeeya mar haddii farqi muctabari u udhaxeeyana qiyaaska laysaga qiyaas qaadanaya wuxuu noqonayaa arrin kalad ah waayo qawaadixda qiyaaska dhaawacda waxaa ka mid a ah alfarqu farqi baa ka mid ah. waayahay marka qur'aankii tawaatur baa loo shardinayaa laakiin waciidka in la helo daliil qadciga loo helo lama shardiyo ta kale ummaddu si guud bay ugu baahan tahay qur'aanka naqligiisa si guud bay ugu baahan tahay salaadaha ku faralkaa filyowmi walleyla inay ogaadaan hadday shantaasun ku og yihiin wax khilaafsan aan la soo naqlin qacan waxaa la qatcinayaa si yaqiin ah salaad faral ama waajibah oo ka dheeraada shantaas salaadood inaynay jirin fi lyowmi walleyla wakada qiraa'adkana waa la mid marka baabka waciidka waajib ma aha in naqli tawaatura lasoo soo naqliyo sheikhuna waa caddeeyey taas marka haddii uu soo arooro axaadiistii waciidka koobsanaysay waxaa waajiba in lagu camal falo waxaa lagu camal falayaa waxaa ka mida waciidka ay sheegayso in la ictiqaadiyo oo oo loo ictiqaadiyo qofka ficilkaa sameeyey waciidkaa inuu yeelanayo ama u bandhigan yahay ya ha yeeshee waa in la ogaadaa ruuxa mucayankaa inuu haleelo waciidku waxay ku xidhan tahay shuruud iyo mawaanic haddii shuruuddu aynay dhammayn mawaanicduna aynay wada maqnayn waciidkaasi ku fuli maayo wa hadii alqaacidatu tadharu biamhilah sheekhu waxa uhi raximah ullah qaacidadani waxay ku muuqanaysaa oo ku waadix noqonaysaa tusaalayaal minha anahu qad saxa can inabiy sal allahu alay wasalam anahu qaala lacana allahu akila ariba wa muukilahu wa shaahidayhi wa kaatibah nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam ilaahay ha nacdalo ka ribada cuna wa muukilahu wa mu'kilahu iyo wa muukilahu labada waa la odhan karaa asal ahaanna mu'kilahu bay ahay laakiin badiba wa muukilahu baa la yidhaahdaa ficil kasta oo rubaaci ah oo waxa weeye hamse lagu bilaabay marka waxa weeye ismu faacil laga dhigo miim la gesho waxay noqonaysaa marka waxa weeye in hamse reeba la akhriyo iyo in waxa weeye marka waaw loo bedelo labadoo bannaan jaaza wajaaza weeye qur'aankana waa la akhriyo arrin qiyaasi ah wey mudaaric markay tahayna waa la mid saas aaweed ba sabcaha qaarkood ay akhrinayaan mawdic kasta qur-aanka ka yimi muuminuuna iyo muuminiina qaarna hamsaday taxqiiqinayaan waa sida deenu akrino bacdi quraau sabcaha ka midna waxay u beddelayaan wow qumman muuminiina iyo muuminuuna iyo yuuminu ya marka tanna saas wey waa arrin iska qiyaasa wa shaahidayhi iyo labadiisa markhaati labada markhaati ee ribada ka markhaatiga ah iyagana waa nacdalay nebigu calayhi asalaatu wasalaam iyadana wuxuu yidhi ilaahay ha nacdalo wa kaatibahu ka ribada qoraya ka raaniga ka'ana waa nacdalay oo wuxuuhi ilahay nacdalo wa saxa canhu min hayri wajhin waxaa ka asaxay nebiga sala allahu alay slam xaggiisa hal dariiq inaan ahayn ee dariiqyo badana annahu qaala inuu yidhi liman baaca saacayni bisaacin kii ku iibiyey laba saacoo timira saac ku iibiyey yaddan biyadin la kala qaadanayo oo taqaabudna arrinkaasi ku dhacay gacan ka gacan ay ahayd oo bimacnaa waxay kala iibsadeen iyagoo kala qabsanaya oo aan wax deyni soo gelin laakiin maxay ku dhaceen tafaadul inay ku kala iibiyeen iyadoo labada markaa waxa la isku iibinaya isku mid yihiin ayaa dheeraad loo kala yeelay waajibkana wuxua milan bimilin awah caynu riba nabigu wuxu uhi sala allahu alay waslam ka taga saas waa ribada lafteedii weeye kama qaala alburu bilburi riban ilaa haa aw haa sida xadiis kaleba uu yidhi bur haddii bur lagu iibinaayo waa ribo mooyaane yacni hoo iyo keen inay tahay mooyaane bimacnaa waxa weeye wax la kala qabsanayo aan dayni soo gelin waana inay milan bimili noqotaa alxadiia akmil xadiisa xadiiska dhamaystir waxaa bannaan in la kordhigo oo ficil loo qadaro waxaa kaloo bannaan in la godo alxadiisu kaa'inun bitamaamihi xadiisku wuxuu ku sugan yahay dhammaystirankiisa wejiga ugu daciifsanna wuxuu yahay in la hoos dhigo oo ilaa aakhir alxadiisi waayo ismiga majruurka xaraf lagu jaray in xarafkii la xadfo jarkiina loo baaqi yeelaa waa shaad ee qiyaas waa shaad ee ma aha siduu shaacirkii marka uu yidhi ashaarat kulaybin bilakufi alasaabicu ay ilaa kulaybin marka wixii soo arooraa la xafidaa lama qiyaasto waayahay wa hada yuujibu dukhuula nawcay riba kani wuxuu keensanayaa labada nooce ribaduba inay soo gudagelayaan riba alfadli wa riba nasa ama wa riba nasia ribada riba alfadli la yidhaahdo labada shay ee cillada ribada iskaga midka ka ah laysku iibinayo ma hadday isku nooc yihiinna laba shardi loo shardinaayo hadday kala nooc yihiinna hal shardi loo shardinayo dembiyad faida ikhtalafat hadii asnaaf fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan dembiyad iyo ribada riba nasi ah waa ribada deynta ku saabsan oo waxa weeye markaa amaah buu qaadanayaa markaasaa dulsaar la saaraya marka labadii noocee ribaduba waa soo gelayaan waciidkaa lacana allaahu akila riba wa muukilahu wa shaahidayhi wa kaatibah riba nasii'o keliya loogama jeedo ee riba alfadlina waa ku jirtaa waayo riba la yidhahdaa ribe marka la itlaaqana way ku dhacaysaa labadaba lafdiga caamkaana cumuumkiisa ayaa lagu baaqi fi lxadii xadiiska waa soo gudagelaysa wuxuu u jeedaa xadiiska waciidka sheegaya lacana allahu akla riba uma ina aladiina balagahum qowluhu sala allahu alayh wasalam inama riba fi nasii'a intaa dabadeed saxaabadii uu soo gaadhay dadkii uu soo gaadhay hadalka uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam inama ariba ribadu waxay ku sugantaho qura fi nasii'ati deyntay ku sugan tahay fastaxalluu bannaystay oo xalaashaday bayca asaacayni bisaaca labada saac in saac lagu iibiyo oo tafaadul lagu kala iibiyo yaddan dembiyeed iyadoo la kala qabsanayo mutaqaabidayni ay yihiin hoo iyo iidhiib ay tahay hoo iyo keen mislu ibni cabbaasin sida ibnu cabaas oo kale radia allahu canhuma iyo wa asxaabihi asxaabtiisii yacni taabiciinta ahayd cilmiga ka qaadatay mislu abishacsaai wa cataa'in wa taawusin wa saciid ibni jubayr wa cikrimata wa hayrihim min acyaan almakiyiin sida abishacsaa oo taabiciinta ka mid ah jaabir ibnu zayd iyo sida marka waxaa cataa cataa ibn abi rabax iyo sida taawuus taawuus ibnu kaysaan iyo sida saciid ibnu jubayr iyo sida cikrima mawla bnu cabbaas ah iyo wakayrihim min acyaani ilmakiyiin iyo iyaga markaa qaar kale aan ahayn oo ka mida ah dadkii sheegnaaye cilmiga ku sheegnaaya ka mida ah waxa weeye reer maka aladiina hum min safwati alummati cilman wa camalan kuwaasoo xulkii ummadda ah xagga cilmiga iyo aqoonta iyo xagga camalka mid walba iyo dadaalka laa yaxilu limuslimin uma xalaalaha ruux muslima an yactaqida inuu u rumeeyo ana axada minhum in cid yaga ka mida bicaynihi laf ahaantiisa aw man qalladahu bixaysu yajuusu taqliiduhu ama mid isagaba sii qallitay oo fatwada intuu u fatwooday qallitay oo ku raacay oo ku camal falay bixaysu si oo ayuu u qallitay yojuusu uu bannaan yahay taqliiduhu taqliidkiisu u bannaan yaho wax khilaafsan ma maqal daliilna kuma qumin xujadu kuma oogmin caalim buu weydiiyey cataa ibnu abi rabax buu weydiiyey caalimkii reer maka wuu u fatwooday waa ku camal fala saciid ibnu jubayr buu weydiiyey waa u fatwooday waa ku camal fala wax khilaafsan ma maqal xadiis ka hor imanaya ma maqal xujo kuma oogmin ibnu cabaas baa markaa u fatwooday uu ku camal fala qaydkaasuu raacay bixaysu yajuusu taqliiduhu tabluquhum lacnatu aakili riba inay gaadhayso inuu ictiqaadiyo xalaal um aha ruux muslima inuu ictiqaadiyo aakilu ribaha ka ribada cuna lacnadiisu inay haleelayso yaga inuu ictiqaadiya mid u furan oo u bannaan maaha liannahum facaluu dalika muta'awiliina ta'wiilan saa'iqan fi ljumla waayo waa sameeyeen iyagu arrinkaas xaalay awilanayaan ta'wiil markaa saa'iqa oo bannaan duubduub ahaan markaa bannaan mar haddii ta'awul arrinkaasi uga dhacayna waciidkaasi markaa waxaa mid yacan ku rumoobaya ma ahoo waa malcuunin la odhan maayo waqad qiila ina bna cabbaasin radia allaahu canhu rajaca can dalika wa bacdu asxaabihi waxaa la yidhi ibnu cabbaas arrinkaa waa ka noqday wa bacdu asxaabihi kadalik asxaabtiisa qaarkoodna saasoo keliya ama waa bacdun layhahd ama waa bacdun la yidhahdo wa bacdu asxaabihi asxaabtiisa qaarkoodna waa ka noqday ama wa bacdu asxaabihi kadalik wa bacduhum lam yarjic walam yabluqhu nasu fahuwa macduur qaarkoodna kamay noqon naskuna ma soo gaadhin marka waxay yihiin qaar loo cuduraayo oo loo cudurdaarayo kadalika waaba idiin qoraya mia wa bacdu asxaabii kadalik ah, ziyaadu idinku daran waayahay wa bacduhum bacdi ka mida ciddaa fatwootayna lam yarjic arrinkaa kama noqon walam yabluqhu nasu naskuna ma soo gaadhin fahuwa macduurun waa mid loo cuduraayo cudurdaar haysta wey mar haddii waxa weye xuja aynay ku qumin oo nasku aanu soo gaadhin macduur bay noqonayaan macduur buu wakadalika maa nuqila can daa'ifatin min fudalaa'i almadaniyiin wa kadalika saasoo kale u ahaaday maa nuqila kii la soo raray can daa'ifatin koox laga soo raray min fudalaa'i almadaniyiin reer madiine kuwoodii fadliga badnaa ka mida ama fadliga lahaa oo min ityaani almaxaashi yacnii in markaa dumarka xagga kale in looga taga ah maca maa rawaahu abu daawuuda can sala allahu aleyh wasalam iyadoo lala qabo xadiiska uu soo wariyey abu daawuud nebiga xaggiisa calayhi asalaatu wasalaam ka soo wariyey annahu qaal man ata imra'atan fii duburiha fa huwa kaafirun bima unzila calaa muxammadin sala allahu aleyh wasalam nin kastaoo gabar uga taga xubinta kale aan ubadka laga helin eh, fa huwa kaafirun waa mid ka gaaloobay bima unzila calaa muxammadin sala allahu aleyh wasalam oo ka gaaloobay waxyigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo rogay xadiiskaana culamada qaarkood waa quweeyeen turuqna waa leeyihin afa yastaxillu muslimun an yaquula miyuu xalaashanayaa nin muslimi ama shaksi muslimi an yaquula inuu yidhaahdo ina fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel kaanaa kaafirayni bima unzila calaa muxamadin sala allahu aleyh wasalam waxay ahaayeen qaar ka kufriyey waxyigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo rogay mawduucan wuxuu doonayaa hadda markaa inuu tusaalayaal keeno uu masalada kusii jilcinayo waxaanu tilmaamayaa waciidka soo arooray ee ficilada qaarkood ku soo arooray axaadiistu ay tahay axaadiis aaxaad ah waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay is yidhaahdeen waciidka lama qaadanayo masaa'ishaas qaarkood baa khilaaf galay saxiixu ha ahaato inay xaaraan tahay laakiin bacdi baa waxaa markaa dhacday masaa'il ay ku soo aroortay axaadiista waciid baa culammada qaarkood ay dhacday inay markaa ijtihaad ahaan u khilaafeen ama axaadiistu ayna soo gaadhin ama inay u caddaan ama wax la mida ama wax ta'wiileen haddii la yidhaha waciidka waa la aqbalayaa dee waxaa ka dhalanaysa raggii a'immada ahaa in qaarkood la yidhaha waciidkaasay u bandhigan yihiin hadday saxaabe yihiin hadday taabiciin yihiin hadday atbaacu taabiciin yihiin hadday markaa a'immada matbuuciintii hadda asxaabuulmadaahibka hadday yihiin qaar ka mida waayo bacdi ku soo arooray waciid ku soo arooray baa laga yaabaa ijtihaadaan inay khilaafaan shubhada caynkaasaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku kacday dadka qaarkood baa laga yaba shubhadaas inay ku quntay shubhadii buu shiikhu doonaya haddaba inuu ka jawaabo wuxuu odhanayaa waxyaalo badan baa waciidda ku soo arooren waciiddadiibuu tusaalayaal keenaya waxaa ka mid ah waciidka ribada ku yimi waana saxiix oo xadiiska waciidka sheegaya lacnadda sheegaya muslim baa saxiixa kusoo wariyey ribaduna waxay u qaybsantaa laba nooc riba alfadli iyo riba nasii'a saxdu waxay tahay jamaahiiru ahlicilmina qabaan axaadiisuna caddayso nas garaysay ribadu inayna ku koobnayn riba nasii'a ee riba alfadli ay jirto akhara min xadiisin baana ku soo arooray ou ka mid yahay xadiiska cubaada in nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam dahabka in dahabka lagu iibiyo fidada fidada lagu iibiyo ila akhir alxadiis yacnii inuu markaa odhanayo addahabu bildahabi walfidatu bilfidati walburu bilburi walshaciiru bilshaciiri waltamru biltamri walmilxu bilmilxi yacni inta mid walba uu sheegaayo inay markaa ribadu gasho ya yacni yaddan biyad inay tahay milan bimili inay tahay yacni ruuxii ziyaadiyaa ama ziyaado dalbaa ribuu ku dhacay alfaadda qaarna waxaa ku soo arooray inuu cubaada yidhi inii samictu rasuul allahi sala allahu alay slam yanha can bayci aldahabi bildahabi walfidati bilfidati walburi bilburi waalshaciri bilshaciri waltamri biltamri walmilxi bilmilxi ila sawa'an bisawaa'in caynan bicaynin faman zaada aw isdaada faqad arbaa yani ribuu ku dhacay nas buu ku yahay xadiidku waxaa la mid a ah axaadiista kale ee markaa iyaguna mawduucaasoo kale ku saabsan ee la soo warinaayo ee saxaabada laga soo warinayo waxaa ka mid a ah xadiiskii marka waxa weyaan yani saxaabigii u sheegay timirtii janiibka ahayd ou yii timirta khaybar o dhan manuucan ba ou yihi maye marka waxaa saaca tan iyo laba saacoo ta kale ah baan isku iibinaa dabeedna wuxu uhi awah caynu riba waa ribada lafteedii waa ribada lafteedii marka haddaba waxaa jirtaa bacdi culammada ka mida ah waxay mareen ribadu inay ku koobantahay nasii'ada keliya waana sida ibnu cabbaas oo markii hore maray waxayna arkeen axaadiis sheegaysaa inama ariba fi nasiya iyo laa riba ila fi nasiya riba ma jirto inay nasiya ku sugantahy mooyaane wa xasri marka laa riba ila fi nasiya waxa weeye waxa lagu koobay ribadii nasiya lagu koobay inama ariba fi nasiyaana waa la mid waa la macno iyaduna waa xasri haddana cabdullahi bnu cabbaas wuxuu u qabay ribadu nasiyadaa keliya inay tahay oo xadiiskaasu cuskanayay markii dambe waa ka noqon doonaa ardaydii cilmiga ka qaadatayna iyaguna sidii bay mareen dabeedna wuxuu u sheegay fudaladii taabiciinta rag ka mida ah. ya oo cataa ibnu abi rabaax iyo abi shacsaa iyo taawuus iyo saciid ibnu jubayr iyo cikrimiya ka mid yihiin marka qofna uma xalaalaha inuu u ictiqaadiyo waciidkaasi inuu ku rumoobayo uu yidhaahdo marka waxa waxaweyan yani taabiciintaasi waa malcuuniin ruxma odhan karaa ya lacnadii markaa waciidkii ku soo arooray lacnadda baa ku rumoobaya marka ma odhan karo waayo arrinkan waxay sameeye iyagoo ta'awulaayay sameeyeen waxbay awilanayeen xujana kuma qumin markaa ibn cabaas isagu markii dambe waa ka noqday waxaa la yidhi cabdullahi ibn cabbaas markii dambe uu ka laabtay isagu arrinkaa waa ka noqday waayahay asxaabtiisa qaarkoodna waa ka noqdeen markii dambe laakiin bacdigood baan ka noqonoo nasku aanu soo gaadhin oo cudurdaarkii sidii ugu sugnaa qofkuna waxa weeye waxa dee loo qabanaya wixii soo gaadhay lakiin waxa ku soo gaadhay maxay kuu soo gaari waayen laodhan maayo masaladaa sheikhu waa tusaaleeyey masale labaad buu tusaaleeyey oo ku saabsan in fudaladii reer madiina bacdi ka midii inay u qabeen haweenayda inuu xubinta kale uga tagaa inay bannaantay saasaa la sheegay waa ku tiri kuteen baa saa sheegaysa wuxuuna sheikhu sheegay xadiiska sheegaaya arrinkaa diidaya ee tilmaamaya inay kufri tahay nooc gaalnimo inay tahay waxaa la mid ah xadiis kaloo soo aroortoo sheegaysa ilaahay ma eegaayo in raxmadeed kuma eego man ata imra'atan fii duburiha calaa kulli xaal waciiddaa ku soo arooray marka qof muslim miyuu xalaashanayaa inuu yidhahdo hebel iyo hebel oo taabiciintii ka mida ama saxaabo ka mida ayaa kufriyey oo waxyigii lagu soo rogay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka gaaloobay calaa kulli xaal waxay ku xidhan tahay qisada marka hore ayay ku xidhan tahay horta lama odhan karo arrinkan dee ta'awul buu ku dhacay hadduu dhacay laakiin waxaan la hubinba inay saxaabada qaarkood ama taabiciinta qaarkood arrinkaa bannaysteen ama ay bannaynayeen war la huba maaha ya warka noocaasi war la huba maaha saxduna waxay tahay inaan saxaabada iyo taabiciinta arrinkaasi ka dhicin bannaynta la bannaynayaa inayna ka dhicin laakiin waxaa loo nisbeeyey dadka qaarkood baa loo nisbeeyey nisbadaas waa nisba ah qaar waxay u nisbeeyeen shaafici qaar waxay u nisbeeyeen maalik qaar waxay u nisbeeyeen taabiciinta qaarkood qaar waxay u nisbeeyeen saxaabada qaarkood saxaabada qaarkood ba qaarkood u nisbeeyeen laakiin kullu daalika wax sugan ma aha wax sugan maaha waxaa jirta laba mas'alo xoogaa laysku qaldi karo labada masalo waa maxay waa masaladii xadiisku sheegaayey in waxa weeye am min duburiha fii quburiha fa nacam am min duburiha fii duburiha falaa xadiis baa ku soo arooray mas'alada oo tilmaamaya haddii xagga kale laga soo wareegaayo laakiin xubinta loo tegaya un ay tahay xubintii taranka walow qumaatiba yaan loogu imanayn in allaha laa yastaxii min alxaq ilahay xaqa kama xishoodo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam am duburiha fii quburiha haddii xagga kale lagaga imanaayo waan aan qumaatii si toosa loogu imanayn laakiin jihadaa dambe ee lagaga soo wareegaayo mawdica se loo tegaya ay tahay meeshii ubadka laga helayo xubintii taranka ay tahay fa nacam baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam haa waa bannaanta amin min duburiha fii duburiha falaa xadiiskaana culamada qaarkood baa quwiyey haddii laakiin duburta loo tegaayo duburta marka waxaan yani loo tegaayo isla duburtana ay tahay meesha mawdica loo tegaya falaa iyadu ma bannaana marka waxaa lagu xambaarayaa inay markaa saxaabada qaarkood ama salafka qaarkood ama taabiciinta qaarkood masaladaa intay sheegeen yacni min duburihaa fii qubuulihaa iyagoo sheegaya lays moodsiiyey sida kale inay tahay oo arrinkaasi tawahum iyo ismoodsiin uu ku dhacay ibnu kasiirku waa kaga hadlayaa tafsiirkiisa markuu fasiraayo nisaa'ukum xarthun lakum faatuu xarhakum annaa shi'tum halkaa waa kaga hadlaya waanuu sheegayaa a'immada qaarkood in been laga sheegay oo inay qaarkood yidhaahdeen shaafici baa banneeyey markaasuu wuxuu odhanayaa shaafici lix kitaab ayuu ku sheegay intaba inay xaaraan tahay midka midu banneeyey maaha qaar kale waxay yidhahdeen maalik baa banneeyey iyaduna baatil weeye wax jira wakada wakadaa iyo taabiciinta laga sheegayna waa saas oo kale saxaabada loo nisbeeyey inay banneeyeen waxaa ka mid a ah cabdullaahi ibnu cumar wuxuu keenaya ibnu kasiirku ibnu cumaroo la weydiinayoo leeyahay ayuxamadu ljawaari jawaarida ama waxa weeye hablaha addoommada ah taxmiid ma loo samaynaya ama taxmiid taxmiidku waa maxay markaasay fadakaruu dubur dabeedna waxay sheegeen duburta dabeedna wuxuu ufin uf awa yafcalu hada muslimun oo sidaa qof muslimaa samaynaya buuri ya haddana maca daalik ibnu cumarka sidaa leh ayay u nisbeeyeen oo yidhahdeen wuu bannayn jiray saas aawadeed baa uu ibnu kasiirku odhanayaan kani waa nas yacni markaa muxkama oo sariixa naxwu haada waa nas ku cad ya wax kasta oo ka soo arooray ibnu cumar oo laga sheegayo mowduuca ku saabsan mima yaxtamil wa yaxtamil ya oo sida iyo sidaba aqbali kara yani min duburiha fii qubuliha ama min duburiha fii duburiha yani marka sida iyo sidaba aqbali karaa fa huwa maxmuulun cala dalika almuxkam asariix hadal naxw hada hadal caynkaasoo kale abu cabiriy naskan muxkamkaa hadalkan cad ee sariixa baa loo celinayaa oo lagu xambaaray saas aawadeed ibnulqayim waxau yidhi wa ama duburu falam yubax qatu cala lisaani nabiyi min waman nasaba ila bacdi asalafi ibaaxata wad'i azawjati fii duburiha faqad halita calayh ku kasta oo u nisbeeya cid salafkii ka mida in haweenayda looga tago xubintaa kale inay bannaan tahay u nisbeeyaa waa ku qaldamay qalad buu sheegay axad banneeyeoo culammada ka midii ma jiro axad culammada ka midoo banneeye ma jiro taasina saas weeye laakiin fardan wa taqdiiran haddii ay jiri lahaayeen cid ay ka qarsoontay arrinkaasi yaa la odhan lahaa caynan waciidka waa ugu rumoobayaan intuu uga jeedaa waa intaas wakadalika qad sabata canhu sala allahu alayh wasalam annahu lacana fi alkhamri casharatan caasira alkhamri wa muctasiraha wa shaaribaha saasoo kale xadiidkaa waxaa kaga sugnaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ka sugnaaday inuu nacdalay khamriga gudihiisa wuxuu nacdalay toban buu nacdalay casharatan toban buu nacdalay wuxuu nacdalay khamriga laftiisa wuxuu nacdalay ka cabbaya wuxuu nacdalay ka khamriga tuujinayee samaynaya caasirku waa ka samaynaya wa muctasirahaa ka dalbaayo in loo sameeyo waa taa ku dheefle watay odhan jireen yacni waxaa dalabkaabaa la geliyaa taa ku dheef odhan jireen ka dalbaayo in loo sameeyo loo tuujiyo ayuu nacdalay wuxuu nacdalay ka khamriga qaadaya ka loo qaadayo ka iibinaya ka lacagta cunaya ka iibsanaya ka loo iibinaayo ka waraabinaya dadka siisiinaya kullu dalika waa nacdalay alxadiia akmil alxadiia xadiiska dhammaystir xadiiskana waxaa soo wariyey yani tirmidi iyo maajah iyo baa soo wariyey ariiq kalena waa leeyihi waana wa canhu waxaa kaloo ka sugnaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa min wujuuhin wejiyaal kala duwan kaga sugnaado ka soo arooray annahu qaal in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu sharaabin askara fahuwa khamrun sharaab kastoo wax sakhraamiyaa waa khamri kullu muskirin khamrun ku kastoo wax sakhraamiyaa waa khamri maa askara kaiiruhu faqaliilu xaraam waxa intiisa yari wax sakhraamisa intiisa badanna waa xaaraan maa askara alfaraqu minhu fa mil'u lkafi minhu xaraam waxaa lix iyo tobankiisa rodol lix iyo toban rodol marka laga isticmaalo waxaa wax sakhraamiyaa fa mil'u lkafi minhu xaraam sacab muggii in laga isticmaalana waa xaaraan kullu dalika waa axaadiis nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam kullu muskirin xaraam kullu muskirin khamrun ya kullu khamrin xaraam saddexdaa riwaayana saddex waxay ku sugayeen muslim kullu muskirin khamrun kullu muskirin xaraam kullu khamrin xaraam wa cumaru radia allaahu canhu cumarna waa khudbadeeyey calaa mimbarihi sala allahu aleyh wasalam mimbarkii nabiga calayhi asalaatu wasalaam korkiisuu ka khudbadeeyey faqaala wuxuu yidhi bayna almuhaajiriina waalansaar muhaajiriinta iyo ansaarta dhexdooda wuxuu ka yidhi alkhamru maa khamara alcaql khamrigo waa wixii caqliga dooriya ayaa khamri ah caqliga wixii daboolee dooriya ayaa khamri ah wa anzala allahu taxriima alkhamri ilaahay waa soo dejiyey xaaraantinimaynta khamriga uu xaaraantinimaynaayo wa kaana sababu nuzuuliha wuxuuna ahaa sababta lagu soo dejiyey maa kaanuu yashrabuunahu fi lmadiina waxay ahaan jireen qaar madiine ku cabba walam yakun lahum sharaabun ila alfadiikh sharaab markaa u sugnaadayna ma jiro aan fadiiq ahayn fadiiqu waxa weeye waa yacni sharaab laga sameeyey yacni nooc markaa timirta ka mida laga sameeyey adigu cinab lagama samayn waxaa laga sameeye ashyaa kale timir iyo wax la markaa saa dabeedna waxa weeye yacni la khamiiriyey dabeedna markaasuu saa khamri ku noqday walam yakun cindahum min khamri alacnaabi shay agtoodana kuma sugnayn khamrigii cinabada laga sameeyey wax ka midii may hayn weliba xadiis kale wuxuu sheegayaa in khamriga markii la soo dejiyey xadiiska cumar ayaa wuxuu tilmaamayaa inuu yidhi ilaahay wuxuu soo dejiyey taxriimka khamriga la xaaraantinimeyn iyadoo shan shay ka samaysan oo markaa khamriga taxriimkiisu soo degay khamriga cinabku maba oolinba madiina laakiin khamri ka samaysan ama xindo ama shaciir ama timir ama zabiib ama malab intaa mid ka mida laga sameeyey khamri ashyaada laga sameeyey ayaa yaallay haddana lama kala reebine dhammaan khamri baa la ictibaariyey waana la wada qubay waqad kaana rijaalu min afaadili lummati cilman wa camala min alkuufiyiin waxay ahaan jireen yacnii rag ka mida min afaadil ummati ummaddan kuwoodii fadliga lahaa ee fadliga badnaa ka mida waa jamcu afdal rag ah ummaddan kuwoodii fadliga badnaa ka mida cilman wa camalan xagga cilmiga iyo xagga camalka mid walba kuwoodii fadliga badnaa ka mida wa min alkuufiyiina reer kuufa ah yactaqiduuna qaar u rumaysan an laa khamra ila min alcinab inaan khamri jirin inaan cinab laga sameeyo mooyaane dhammaan khamriga inuu yahay ka cinabka laga keeno cinab laga sameeyo haddaan cinab laga samayn khamriba inaan la odhan abu xaniifiya asxaabtiisu khamriga waxay ku koobayaan in cinab laga sameeyo haddaanu cinab ka iman waxay leeyihin khamriga maaha wa ana maa siwa alcinabi waatamri laa yaxrumu min nabiidihi ila miqdaaru maa yuskiru iyo in wixii cinab aan ka samaysnayn iyo timir aan ka samaysnayni inaanu xaaraantinimoobayn min nabiidihi nabiidkiisa aanu ka xaaraantinimoobayn markuu muskir noqdo ila miqdaaru ma qadarka kii mooyaane yuskiru wax sakhraaminaya mooyaane wax kale inay xaaraan noqonayn laakiin qadarka wax sakhraamiya ayuunbaa markaa xaaraan noqonaya hadduu muskir noqdo inta lagu sakhraamayo in laga cabbaa ma bannaana agtooda laakiin in ka yar haddii laga cabbo waxay leeyihin dhib ma leh ka yar baa la kabado oo aan lagu sakhraamayn cinabna kama samaysna waxay leeyihiin dhib maleh dhib male bay leeyihin wa yashrabuuna maa yactaqiduuna xilla dee waa cabbayeen ama waa dhici karaysa inay cabbaan waxay ictiqaadsanaayeen inay xalaal tahay laazim maaha inay cabbaan waxaa dhici karta qofku isagoo shay u qaba inay bannaan tahay haddana inaanu isticmaalin baa suuragala taasi ma cadda falaa yajuusu an yuqaal ma bannaana in la yidhaahdaa ina haaulaa'i mundarijuuna taxta alwaciid kuwani waxay soo gudagelayaan waciidka iyo gooddigay soo hoosgelayaan in la yidhaahdaa ma bannaana lima kaana lahu min alcudri waxay u sugnaaday daraaddeeda cudur daara aladii ta'awaluu bihi kaasay awisheen aw limawaanica ukhar ama mawaanic kale daraaddeed u dhahay walaa yajuusu ma bannaana an yuqaala in la yidhahdo ina asharaab aladii sharibuu sharaabkay cabbeen laysa huwa min alkhamri almalcuuni shaaribuha yacni kama mid aha khamrigii la nacdalay ka cabbay insaan la yidhahdana ma dhici karto qacan khamrigii waa noqonaysaa nusuustaa sheegaysa laakiin in la yidhaahdo waxa weeye waciidkay ku guda jiraanoo lacnadaas bay markaa waxa weeye yacni ku dhacaysaa in la yidhaahdaa mid waxa weeye markaa u bannaan maa mid bannaan maa faina saaba alqawli fa ina saaba alqawli alcaammi budda an yakuuna daakhilan fiih waayo qowlka caamka ah sababtiisu lagama maarmaan waxa inuu gudagalo inuu caamkaa gudagalo ayaa lagama maarmaan walam yakun bilmadiinati khamrun min alcinab madiinana kuma sugnayn khamri cinab ka samaysan uma ina nabiya sala allahu alayh wasalam intaa dabadeed nabigu calayhi salaatu wasalaam qad lacana albaa'ica lilkhamri wuxuu nacdalay ka khamriga iibiya waqad baaca bacdu asaxaabati radia allaahu canhum khamran waana iibiyeen saxaabada qaarkood khamri bay iibiyeen iyagaan u qabin inuu khamri yahay xataa balaqa ama aan u qabin markaa baycu inuu xaaraan yahay haddaa iibisaan oo gaalo ka iibisaan dembi kuma qabtaan baa qaar islahaayeen maantaba dad muslimiinta ka mid ah dee beledada qaarkood iibiye khamri oo haddii yurub iyo meelaha la tago waxaad arkaysaa baa layidhi nin waxa weeyaan eh, muslima oo weliba dee markaa salaada iyo cibaadada ilaalinaya oo masaajidda inuu dhiso ku dadaalayo oo hadduu doono safafka hore soo gelayo oo uu u furan yahay baar ama laba baaroo khamriya laba dukaanoo khamriya leh ama ashyaaduu iibinayo uu ku dhex jiro khamriga khamrigana waa iibinaya ashyaada kalena waa iibinaya markuu khamriga iibinayo galofis buu gashanaya dadankaas soo qaadayan kaasuu u dhiibaya maqal gaarana waa leedahay maqalkaa lacagta khamriga waxa uu iibiye ayuu ku ridaya qof muslima hadduu u yimaado indhuhu kaga dhacaya ka iibin maayo gaaladana waa ka iibinaya masjid hadday noqotona cidda ugu horreysa lacagta ku bixisaa waa isaga ya masale qaldan baa loo sheego sidaa waxa u badan adigu niman markaa waxa weeye bacdi ka mida dadka ka yimi shibhulqaarat alhindiya bakistaaniyiin iyo markaa waxan ah waxaa lagu yidhi madhabka ayaa wuxuu qabaa madhab abu xaniifa beledada gaalada marka la joogo khamriga markaa gaalada in laga iibiya inay bannaanta shubhada caynkaasaa loo sheegay ma cabo ninkani yaa marka taasi waa jirtaa marka wuxuu tilmaamayaa saxaabadii qaarkood baa iibiyey buuri ilaa cumar warkaasi soo gaadhay radia allaahu canhu faqaala wuxu uhi qaatala allahu fulaanan ilaahay hebel ha nacdala buuri alam yaclam ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal miyaanu ogayn in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi lacana allahu alyahuuda xurimat calayhim ashuxuumu fabaacuuha wa akaluu asmaanaha ilaahay ha nacdala yuhuudda wuxuu ilaahay ka xaaraantinimeeyey baruuraha ayuu ka xaaraantinimeeyey yani badanka baruuraha waa tii laga soo reebay aayaddii suuratu ancaam wa cala aladiina haaduu xaramna calayhim kula dii dufur wa min albaqri walghanami xaramna calayhim shuxuumahuma ila ma xamalat duhuuruhuma aw ilxawaaya aw makhtalata bicadm dalika jazaynaahum bibagyihim marka waxaa laga soo reebay wax ka mida oo baruurta saaran dhabarrada iyo yani markaa wax ka mida laga soo reebay marka haalibka shuxuumta laga xarimay fabaacuuha way iibiyeen waakaluu asmaanaha waxayna cuneen lacagaheedii walam yakun yaclamu ana baycaha muxaram ma ogayn kaas iibiyey inuu iibkeedu xaaraan yahay xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay tilmaamaya oo samura ayuu ahaa balaga cumara ana samurata baaca khamran faqaala qaatala allahu samura markaa deedna wuxuu deliishaday xadiiska ayuu keenay calaa kulli xaal lacniga caynan uu nacdalay taas waxa weeye waxa weeye waxbaa ku jira oo in markaa waxa weye caam ahaan loo nacdalo caynan in loo nacdalo ma ka dhalanaysaa waa masalo culammadu isku khilaafaan jamaahiirtuna ay diidayaan ra'yiga cumarna waxaa laga yaabaa sababu lacni hadduu ruuxu la yimaado caynan in loo nacdalaa inay bannaanayd inuu qabay walam yakun yaclamu ana baycaha muxaraman walam yamnac cumara radia allaahu canhu cilmuhu bicadami cilmihi uma diidin cumar cilmuhu ogaalkiisa uu ogaa bicadami cilmihi inaanu ogayn ogaalku ogaa uma diidin an yubayina jazaa'a hada dembi inuu caddeeyo dembigaa abaalmarintiis liyatanaaha huwa wahayruhu canhu bacda buluuqi alcilmi bihi si uga reebtamo ay uga hadrhaan isaga iyo cid kaleba marka cilmigaasi gaadho dabada ay uga reebtoomaan ma ku dheeraaday maslada khamriga waqad lacana alcaasira waalmuctasira wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam nacdalay ka khamriga samaynaaya tuujinaya iyo waalmuctasira ka dalbaaya in loo sameeyo wa kasiiru min alfuqahaa yujawizuuna in badan oo fuqahada ka midi waxay bannaynayaan lirajuli ninka an yacsira ligayri cid kale inuu u sameeyo cinaban cinab inuu u sameeyo wa in calima haba ogaado anna min niyatihi niyadiisa inay ka mid tahay an yatakhidahu khamran inuu khamri ka yeesho maaha haddee inay banneeyeen inuu khamri u sameeyo laakiin masaladii sadu dariicada weeyi sadu daraa'ica cinab ma ka iibin karaa ruux isleeyahay wuxuu ka samaysanayaa khamri ama cinab ma u tuujin karaa oo isagoo sharaab ah ma siin karaa ciduu og yahay inay markaa hadhow khamiirinayso oo ay khamri ka yeeliso masalada kolley isagu wuxuu tuujiyey dee markaa ma ahaa khamri laakiin ogaalkan baa dee ishkaal leh marka waa masalo sadu daraa'ic ku saabsan wain calima ana min niyati an yatakhidahu khamran fahada nasun fi lacni alcaasir xadiiskana nas wuxuu ku cad yahay kii tuujinayey lacnada la nacdalayo maca alcilmi biana almacduura takhallafa alxukmu fii xaqihi limaanic iyadoo lala qabo ka loo cudurdaaray cudurdaar kale inuu xukunku uga dibdhacaayo isaga nisbadiisa maanic daraaddeed uga dibdhacayo calaa kulli xaal masaladan ku saabsan khamriga jamaahiirta culammadu waxay qabaan khamri waxaa la yidhahdaa wax kastoo wax sakhraamiyaa la yidhaahdaa min ayi nawcin kaan noocu doonaba ha laga keeno ha laga sameeyo cinab timir ha laga sameeyo ha laga sameeyo raashimada qaarkood ha laga sameeyo noocii la doonaba ha laga sameeye wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri waa sida xadiisku sheegaysa axaadiistu jamaahiiru ahlicilmina ay qabaan oo madaahibta saddexdii ay ka mid yihiin marka xanafiye laga reebo afarta saddexda madhabe kaleba ay qabaan ahlulxadiiskuna uu qabo qolyaha haddaba xanafiyada ayaa iyagu khilaafo waxay yidhaahdeen maynio khamriga waxaa la yidhaahdaa waa in cinabna laga sameeyey waxna sakhraaminaya labadaa qayd haddii la wada helo waa khamri hadduu laakiin wax sakhraaminayo oo aan cinab laga samaynin ee wax kale laga sameeyo khamri ma ahee waa nabiib marka masaladii way kala duweyn waxay yidhahdeen hadduu shaygu khamri yaho cinab ka samaysan yahay waxna sakhraaminayo maadal muskila ku jirto in yar iyo in badantoona lagama isticmaalayo ruuxa cabbana xad baa laga jaraya intiisa yar iyo intiisa badanoo isku mid haddaan cinab laga samayn uu se wax sakhraaminayo inta wax sakhraaminaysa inuu ka cabbo mise qadar ka yar inuu cabbo inta wax sakhraaminaysa inuu cabbaa waa xaaraan bay yidhahdeen xaaraan ha ahaatee xadkii mutaysan maayo ila khamri ma ahee waa sida iyagu u qabaan waxaa laga jarayaa tacsiir cuquubo edbin ah cuquubo la edbinaayo baa lagu samaynaya baa ka sokaysa waa qadarka wax sakhraaminaya markuu ka cabbo ka yar hadduu ka cabo laa xaraja fii dalik wax dhibiba kuma sugnaa saasay markaa ku tageen nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam wax kastoo wax sakhraamiyaa inuu khamri yahay maca kulli asaf markii axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee sidaa sheegaysa loo keenay kuwii dambe qaarkood ismay dhiibin waxay u tacasubeen sidii markaa a'immadii ay ku tageen a'immadoodii a'immatulmadhab ayay ku adkaysteen markii axaadiistii lagu soo arooriyey waxay yidhahdeen arrinkan waa arrin luqa ku saabsan luqadana fii luqati alcarab khamrikaasaa la yidhaahdaa nebigana looma soo dirin in luqada dadka u caddeeyo sharciyaad baa lala soo diray ya sharciyaad baa lala soo diray laakiin libayaani luqa mid loo soo diray maa ma arrinkaasi waa arrin aan markaa munaasib ahayn waxaana keensaday muxaamaatan lilmadhab waayahay marka miyaa la odhanayaa waxa weeye waciidkaasaa ku rumoobayo dee way banneeyeen oo shakhsiga isagu dee intuu cabbay keligii iska cabbay iyo shakhsiga markaa waxaa laga yaabo inuu u banneeyey markaa dee khalqi fara badan oo khalqi fara badani sababtiisa ay ku cabbeen dee ishkaal baa markaa imanaya ya waxaabaa la odhan karaa ictibaar buu dee kaga daran yahay kii cabbaaya ee daan xaaraanta u qabin ya aan xaaraanta u qabin ilaa khalaa'iq badan baa ku camal falaya fatwadiisii oo markaa qaadanaya laakiin calaa kulli xaal mid walba dee maanic baa markaa waciidku uga dibdhacaya ya wa kadalika lacana alwaasilata walmawsuulata fii ciddati axaadiisa sixaaxin uma min alfuqahaa'i man yakrahu faqat saasoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam tii timaha markaa timo kale ku xidhiidhinaysay iyo tii loo xidhiidhinayay intaa dabadeedna fuqahada waxaa ka mid a mid karaahiyaysanaya keliya oo u qaba inay karaahatu tansiih tahay wa qaala sala allahu alayh wasalam in aladii yashrabu fii aaniyati alfidati inama yujarjiru fii batnihi naara jahannam wuxuu kaloo yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ka marka cabaya fii aaniyati alfidati weelka fidada wax ku cabaya weelka fidada wax ku cabaya innamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannam wuxuu kaga qucqucsiinayaa calooshiisa naarta jahannama bimacnaa sidaa uu u qurqurinaayo ayuu markaa oo weelkaa wax ugu cabaayo fidada ka samaysan ama dahab ka samaysan ayaa aakhiro naartii ugu qucqucsiinaya calooshiisa oo u cabbaya markaa calooshiisu naarta ku guraya wa min alfuqahaa'i man yakrahu karaata tanziih fuqahadana waxaa ka mida mid karaahiyeysanaya weel dahaba ama fida in wax lagu cabo karaha keliya mid ka dhigayaa ka mida karaahatu tansiih weliba karaahatu taxriim maaha waciidkii mi u sugnaadaa la odhanaya maya taawul iyaduna ku dhacda wa qowluhu sala allahu alayh wasalam ida altaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu walmaqtulu fi nnaar waxaa saasoo kale ahaaday xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ida altaqa almuslimaani bisayfayhima haddii labada muslim ay kulmaan oo labadeeda seefood ay iyagoo ku dagaalamaya iskala hor yimaadaan kii wax dilay iyo kala dilay labaduba naartay ku sugnaanayaan naartay gelayaan yajibu alcamalu bihi waxaa waajiba ah in lagu camal falo fii taxriimi qitaali almu'miniina bigayri xaq dagaalka mu'miniintu inuu xaaraan yahay in loogu camal falaa waajiba ah. lagu dagaalamayo bigayri xaqin xaq darra lagu dagaalamayo uma ina naclamu ana ahla aljamali wasifiina laysuu fi nnaar intaa dabadeedna waxaynu ogsoonnahay yacnii markaa goobtii markaa jamal dadkii ka qayb galay iyo goobtii markaa sifiin ka qayb galay a dagaalkii yacni waxa weeyaan cali iyo saxaabo kale dhex maray iyo taabiciin laysuu fi nnaari inay naarta ku sugnayn lianna lahumaa cudran wa ta'wiilan saa'iqan fi lqitaal sababtuna waxay tahay cudurdaar bay leeyihiin iyo ta'wiil jaa'isoo bannaan oo dagaalka u bannaynaya ta'wiil bay ku sameeyeen noo cuduryaa jiray wa xasanaatin waxay kaloo leeyihiin xasanaat bay leeyihiin manacat almuqtadii manacat almuqtadiya an yacmala camalah u diidaysa waxa keensanaya sababtu inay markaa musababkii keensato ka mancinaysa u diid xasanaad u diidaaya dee waciidkaasi ku fulana waa jiraayo xasanaad maaxiya xasanaad waaweyn oo fara badan bay leeyihin waida alxabiiba alxabiibu ataa bidambin waaxidin ja'at maxaasinuhu bialfi shafiici haddii waxa weeye ka xabiibkee wanaagsani uu la yimaado dembi keli ah maxaasintiisaa waxay la imanayaan kun shafeeca qaad ay la imanayaan xasanaadkiisaa ka badan buu ujeeda wa qaala sala allahu alayh wasalam fi alxadiisi asaxiix nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ahaa alaaatun la yukallimuhum allah wla yandur ilayhim yowma alqiyaamati wla yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex ilahay la hadli maayo walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama maalinta qiyaamana ilaahay ma eegaayo il raxmadeed ku eegi maayo walaa yuzakiihim ma tahiraayo oo qurunka dembiyada ee weheliyo kama nadiifinayo kama tahirayo kama nadiifinayo walahum cadaabun aliim waxaa u sugnaaday cadaab u xanuujiya saddexdu maxay yihiin rajulun calaa fadli maa'in yamnacuhu min asabiil yamnacuhu ibna asabiil waa nin calaa fadli maa'in biyo dheeraada haysta qadarkii daruuriga markaa uu baahnaa biyo ka siyaada abuu haystaa oo yamnacuhu u diidaya ibna asabiili ruux socdaala oo safara oo harraaddan buu u diidaya fayaquulu allahu lahu ilaahay wuxuu ku yidhahdaa maalinta qiyaame alyowma amnacuka fadlii kama manacta fadla maa lam tacmal yadaak ilaahay maalinta aakhire wuxuu ku yidhaahdaa fadligayga iyo ziyaadadaydaan kuu diidayaa maantoo ku siin maayo maantoo qiyaamo ay tahay dheeraadkayga ku siin maayo kamaa manacta sidaad u diidday fadla maa lam tacmal yadaak waxaan labadaada gacmood aynay samaynin siyaadadoodii iyo dheeraadkoodii sidaa dadka ugu diidday oo ninkaa socdaalka ah ee safarka ah ee haraadan markaad waraabin weydo biyihii u diidday biyahana adigu aanad abuurinoo samayn ay tahay biyo aan anigu abuuray oo sameeyey haddaan allah ahay macnuhu saasuu dhacaya adigu maad samayn ya adaana u diidey fadligaaga siaad ugu diiday dheeraadkaaga ayaan fadligayga dheeraadkaa maanta kuugu diidaya yacnii raxmad iyo wanaag ziyaadaa ku siin maayo wa rajulun baayaca imaaman ka labaad wuxuu yahay waa rajulun baayaca imaaman waa nin la baayactamay nin madax ah imaam laa yubaayicuhu ila lidunya aan baycadaana ula gelin adduunya daraaddeed mooyaane wax kale uga jeeday aad adduunye ka heshid in acdaahu radiya wain lam yuctihi sakhid hadduu wax siiyo ninka madaxda ahi waa ka raali noqonaya waa nin wanaagsan buu odhanaya hadduu wax siin waayona waa u cadhoonaya ya hadduu wax siin waayona waa u cadhoonayaa waa kama raali noqonaya bimacnaa raalli ahaanshihiis iyo cadhadiis waxay ku xidhan tahay inuu wax siiya ku xidhantah ka saddexaad wuxuu yahy warajulun xalafa calaa silcatin bacda alcasri kaadiban waa nin ku dhaartay calaa silcatin alaab buu ku dhaartay badeecaduu iibinayo kale bacda alcasri casar dabadii buu dhaartay kaadiban xaaluu been sheegaayo ayuu ku dhaartay xaaluu been sheegaayo ayuu dhaartay laqad ucdiya biha aksara mima ucdiya wuxuu markaa dhaarta ku marayaa in laga siiyey intii laga siiyey in ka badan wallaahi waxba iguma jiraan buu leeyahy waxa la siiyeyba waa intaa lagamana siin yaa badeecadduu iibinayey ayuu si u qiimo geliyo oo qofkan kule wax iga rid aanu waxba uga ridin ayuu leeyahy wallaahi waxba iguma jiraan intan baa laiga siiyey inaan laga siin oo in ka yar laga siiyey kaasina wuxuu ka mid yahay kuwa ilaahay aakhiro aanu la hadlayn il raxmadeed ku eegayn qurunkooda aanu ka nadiifinaynin cadaab xanuun kululina uu sugnaaday waa saddexdaa qof weeye fahada hada waciidun cadiimun liman manaca fadla maa'ih kani waa waciid daran oo yacni weyn oo u sugnaaday cidda diidda biyihiisa dheeraadkaa ah, cid u diidda maca anna taa'ifata min alculamaa iyadoo lala qabo anna daa'ifata in koox min alculamaa culamada ka midii yujawizuuna inay bannaynayaan lirajuli ninka ay u bannaynayaan an yamnaca fadla maa'ih inuu diido biyihiisa siyaadada ah inuu manciyo diido ay u bannaynayaan ay leeyihiin bihiisa isagaa lehoo dee hadduu doonana waa bixinaya hadduu doonana waa haysanaya falaa yamnacunaa hada alkhilaafu sheikhu waxau yidhi haddaba raximahu llah falaa yamnacunaa inoo diidi maayo haada alkhilaafu khilaafkanoo kan ahi an nactaqida inaan ictiqaadinno taxriima haada arrinkaasi inay xaaraan tahay inaynu rumayno dadka qaar baa khilaafay inoo diidi mayso muxtajiina bilxadiis waxay sidaa markaa yidhaahdeen xaalay xujaysanayaan xadiis ay xujaysanayaan xadiiskay xujaysanayaan waxaan filayaa xadiiskii sheegaayey bacdi waxay u deliishadeen inuu markaa waxa mancigaasi markaa u bannaan yahay layudaadanna rijaalun can xawdi kama yudaadu albaciiru adaallu qaar baa u deliishaday waxyaalo kalena waa loo daliishaday qolada waxa muxtajiina hadda isagu wuxuu ka tilmaamayaa nactaqido faacilkeedii in laga xaalaynayo wuxuu yidhi falaa yamnacuna inoo diidi maayo haada alkhilaafu khilaafka kan ahi an nactaqida inaan rumayno inoo diidi maayo taxriima haada arrinkan inuu xaaraan yahay inuu ictiqaadino inoo diidi maayo muxtajiina xaal aynu daliishanayno bilxadiisi xadiiska aynu daliishanayno xaaraannimo inaynu ka ictiqaadino inoo diidi maayo walaa yamnacunaa inoo diidi maayo majii'ulxadiisi xadiisku inuu yimi an nactaqida inaan ictiqaadinno ana almuta'awila inaanu ictiqaadinno ka wax awilanaya macduurun fii daalika in ta'awulka loogu cudur daarayo oo laa yalxaqu hada alwaciid waciidkani aanu haleelay calaa kulli xaal qolyaha markaa waxa way bannaynaya waxyaalo kale dooneen inay daldaliishadaan laakiin waxyaalahaasi xujadoodu sariix ma aha oo kuma cadda xadiiskanna wuxuu sheegaya waciid buu sheegaya waciid ayuu sheegaya marka cid baa khilaaftay ixtijaajka xadiiska la xujaysanaayo ma diidayso lianna alkhilaafa laysa xujatan cala alxadiid sababtuna waxay tahay khilaafku xujo kuma aha xadiiska lakina alxadiisa xujatun cala aljamiic ee xadiiskaa xujo ku ah dhammaan dadko dhan ya alkhilaafu leysa bixuja khilaafka xujo maa marka naska inaynu raacnaa ina saaran inaynu xadiidku soo aroorayna diidi mayso muta'awilku inuu macduur noqon karo waciidku aanu ku rumoobayn labadii arrin dee meesha saasay u imanayaan ta kale shakhsiga mucayanka ah mawaanicbaa u diidi karta markaa waxay waciidku inuu ku dhaco iminka waxaynu soo marray qisadii ku saabsanayd xadiiskii ku saabsanaa shaaribulkhamriga nebigu inuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam haddana axaadiista waxaynu ku haynaa saxaabi la odhan jiray magaciisa cabdullaahi alximaarna lagu laqabi jiray waxaa lagu xambaaraya inanu ka xanaaqi jirin khamrigu cabbi jiray marar badan baana nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam iyadoo khamrigii lagu wado marar badan baa loo keenay waata riwaayaadka qaarkood sheegaysa maa akara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu alay wasalam cumar bnu khadaab markuu nacdalo markuu yidhi lacanahu allah maa akara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu kuuhi laa talcanhu ha nacdalin laa tuciinu calayhi shaytaan riwaayo kalena waxay sheegaysaa fa inahu yuxibu allaha wa rasuulah ha nacdalin waayo ilaah iyo rasuulkiisuu jecel yahay muxuu tilmaamay isagoo nacdalay caam ahaan haddee haddana kan shaaribulkhamriga mucayanka a ah, nebigu wuxuu u diiday in la nacdalo waxaanuu sheegay inuu ilaahay iyo rasuulkiisa jecel yahay marka maanic ka baajin kara ayaa jiri kara ruuxa mucayanka ah xukunkii caamka ah ee waciidka ahaa ama lacnad ahaa ama cadaab ahaa ama khayrkii ahaa waa daliil bayin ah oo mas'alada ku sugan marka calaa kulli xaal sheekhu amhilo badan buu keenay oo soo arooriyey amhiladiina waxa weeye mid walba iyadoo axaadiis saxiixa ku timi ayaa haddana wuxuu tilmaamay qaar inay khilaafay jiraan saas yadaaba tilmaamay marka waxa weeye amhiladaasi waxay aada u caddaynaysaa in waxa weeye taxriimka looga tegi maayo cid baa khilaaftay waciidkana cumuumkiisa in la ilaaqo siduu nebigu u itlaaqay looga tegi maayo cid baa khilaaftay yaday dhacayso mucayanka inuu waciidku ku rumoobaayo inuu ka baaqan karo waayo waciidku wuxuu u baahan yahay shuruuddu inay dhammaystiran tahay mawaanicduna wada maqantay haddii ta'awul iyo waxyaalo la mida ku dhacaan ama markaa garashawaa aanu soo gaadhin iyo wax la mida ay jiraanna wuxuu noqonayaa macduur macduurkana waciidku kuma rumoobayo waa saas yadaa weeye bal hadda halkaa hainoogu ekaato maantana wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk